أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم وفقنا لما تحبه وترضى waxaynu hore u soo aragnay walaalayaal ee duruusteennii silsilada ahayd ee ciwaankeedu ahaa annabiyu sala allahu calayhi wasalam yuusi waa nebigii moxamed alayhi calayhi salaatu wasalaam oo ummaddiisa u dardaarmaya dardaarannadaasaynu maalinba dhinac ka istaagaynaa ee maanta biidni illaahi tacaala waxaynu wax ka tilmaami dardaaran nebigeenna kariimka calayhi salaatu wasalaam uu siiyey saddex ka mida saxaabadiis nin walbana gaarkiisa ayuu siiyey saxaabiga koobaad ee xadiiskiisu ugu caansan yahay waa abi hurayra radia allahu tacaala canhu waxa uu leeyahay awsaanii khaliilii bialaa bisiyaami alaaثati ayaami min kulli shahr wa rakcatay اduxaa wa an uutira qabla an anaam abi hureyra waxa uu leeyahay ilaahay raalli ah ha ka ahaadee khaliilkaygii oo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waalkhullatu waa in qalbiga qofka ciddaa uu sheegayo maxabbadiisu ay ku taam tahay oo ay buuxiso marka waxa uu leeyahay nebigaygii anaadka u jeclaa wuxuu iila dardaarmay saddex arrimood maxay yihiin saddexdaa nebigu la dardaarmay waa saddexdan saddex maalmood oo bil walba ah inaan soomo wuu igula dardaarmay marka laga reebo bisha ramadaan oo iyadu gebigeedu soona wa rakcatay duxaa laba ragcadood oo barqadii la tukado iyo wa an uutira inaan witrigayga tukado qabla an anaama intaanan seexanin ee aanan hurdo gogosha tegin inaan witrigiisii tukado saddexaas saddexaasuu igula dardaarmay أبي hurayra intaa hadduu yidhi abidarda baa la mid ah sida cinda muslimin wa axmed wakhayri wuxuu isna yidhi awsaanii khaliilii bialaa saddex buu igula dardaarmay nebigaygan jeclaa laa adacahunna bishayin wuxuu ku daray xaaladnaba ka tegi maayo bisiyaami alaaati ayaamin kulli shahr wa anlaa anaama ilaa calaa witrin wa subxati duxaa fi alxadari waasafar saddex maalmood soomo inaanan seexanin habeenkii ilaa aan witraysto oon witrigii tukado iyo inaan tukado sunnaha barqada haddaan safar ahay iyo haddaan nagi ahayba waxaa la mid ah abidar alkhifaari radia allaahu can isna saasi leeg buu yidhi marka waxay noo soo baxaysa saddex dardaaran oo aad u qaaliya oo saddex saxaabig la kala siiyey oo isku inuun ah wasiyadani waa wasiyo aad u cadiima waxay koobsanaysaa cibaadaad nawaafila oo sunnayaalah oo haddana aad u fudud waxay ka kooban tahay soon iyo salaaduun laakiin markaynu hoos ugu eegno qofnaba kuma adkaanayso walihaada baa culammada qaarkood yidhaahdeen dardaarankani wuxuu khuseeyaa qofkii mashquulsan ama cilmi ku mashquulsan amaba xaq waalid ku mashquulsan amaba allahum sal axmed hawlo kala haystaan ayaa cibaadaadkan laga doonaya waayo waa cibaadaad sunnayaala oo haddana aad iyo aad u sahlan saxaabi kastoo saddexdan ka midiina wuxuu ku tiraabuu ku daray hadalkiisa inaanu sinaba uga tegayn abidar waxau isagu lahaa laa atrukuhunna maa xayiitu ka tegi maayo intaan noolahay abidarda muxuu yidhi laa adacuhunna bishayin abi hureyre waxau idhi laa adacuhaa fi xadarin walaa safar sinaba uga tegi maayo waa dardaaran nebi moxamed sal allahu caleh wasalam uu aynu markaa kala qaadqaadna saddexdaa waxa ugu horeeya inuu qofku ka soomo bishiiba saddex maalmood soonkuna walaalayaal hadduu yahay kan sunnahaynu hor yaalla iyo hadduu yahay ka faralkaynu ku dhex jirnaba waa shay aad u fadli badan fadliga soonka khuseeyaana soonoo dhan buu ka hadlaa laakiin fadliga ramadaan khuseeya ramadaan buu gaar u yihi warka aynu fahanno haddaad aragto xadiis ramadaan ka warramaya ramadaan bishaa la yidhaha buu khaas u yihi haddaad aragto xadiis soon ammaanaya oo fadli u sheegaya soonka faralka ah ee ramadaan iyo ka faralka ahee kafaarada ah iyo kaad ku nadarto daad nadar ku gashoo tira waan soomayaa ilaahay baan u nadray iyo sunnaha inta buu soo gelaya ka sunnina waa noociyo saynu tilmaami doonno markaa dhammaan fadliga soonku leeyahay ayuu kana ku guda jiraa waana wada garanaysaan in badanna waa laynoogu xadiisay waxaa ka ah axaadiis carabka marinayno kullu camali bni aadama in lahu ila asiyaam fa innahu lii wa ana ajzi bihi ilaahay wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala qofku addoon kasta amalkiisa isagaa iska leh soonka mooyaane soonka anigaa si gaara u abaalmarinaya waxaa nebigeenna ka sugan sala allahu caleh wasalam inuu yidhi inna biاljannati baaban yuqaalu lahu rayaan laa yadkhulu minhu ila asaa'imuun faidaa dakhaluu uqliqa calayhim falaa yadkhul calayhim axad jannadu waxay leedahay siddeed albaab waxaa ka mida ah albaab laydhaha alrayaan kii cokolaanta badnaa yaa ka gelaya dadkii soo haraaday ee ilaahay dartii u soo soomay ayaa ka gelaya markay kuwaasi ku dhammaadaan waa la xidhaa cid dambana kama soo gasho waxaa ka ah fadliga sunnuhu leeyahay ee soonku leeyahay xadiiska nebigu yidhi sala allahu calayh wasalam asiyaamu junna soonku waa gaashaan yastajinnu biha alcabdu min annaar waa gaashaan addoonku naarta isaga dhigo gaashaankana waa taqaannaa waxaad ka baqanaysaa laysaga dhigaa soonkuna naar baa layska xigsiiyaa waxaa ka mid a fadaaisha soonka asiyaamu waalqur'aanu yashfacaani lisaaxibihimaa yowma alqiyaama soonka iyo qur-aankuba maalinta qiyaamo way ergeeyaan soonku ilaahay buu ku yidhaahdaa rabbigayow addoonkan ergadayda u aqbal maxaa yeelay cunnadii baan u diiday cabitaankii oo waan gaajaysiiye waan haraasiiyey qur-aankuna wuxuu yidhaahdaa ilaahay ow soo jeed baan ayaan faray oo waan soo jeediyey oo hurdadii baan u diidaye ergadayga aqbal waxaa ka ah fadaaisha uu leeyahay lisaa'imi farxataan yafraxuhumaa qofka soomani laba farxadood buu leey kadaalika soonkan sunnihiina labadii farxadoodba waa leeyihi markaad furayso iyo markaad ilaahay la kulanto afkaaga luunka ku wareegsan iyo bukhaarka caloosha ka soo baxaya ilaahay agtiisa wax wal oo udgoon waa kaga udgoon yahay wاladii nafsii biyadihi lakhaluufu fami saa'imi adyabu cinda allahi min riixi اlmiski waxaa ka mid ah qofka soomani waxa uu leeyahay duco oo uu ku ducaysto oo laga aqbalayo oon lagu celinaynin kullu haada haddaad soon sunnaa sooman tahay iyo mid farada haddaad sooman tahay way wada shamlinaysaa fadaaishaas soonkana wuxuu la dheeriyey nebigu sal allahu caleh wasalam saxaabadana uu dardaarmayo innagana inoo dardaarmaya waxa weeye qof sannadkiiba soomay sannadkoo dhan ma doonaysaa inaad soonto adaan waxba gaajoon oo aan rafaadin bil walba saddex maalmood ka soon waayo maalinkiiba waxaa u dhigantaa toban maalmood man jaa'a bilxasanati falahu cashru amhaaliha ilaahay wuxuu leeyahay qofka hal xasano sameeya tobanbaa loogu dhuftaa markaad maalin soonto sagaalna cunto maxaad ka dhigan tahay mid tobanba soomay tobanka kalena mid tobanka kale khalaas bishii waad soontay bal waxaynu heli karnaa inaad sannadkii laba goor soonto hadda waa sanad laba sanaad soomi kartaa ilaahay agtiisa sideed soomi kartaa markaad soonto soddonka ramadaan lixda shawaalna aad raaciso nebigu sala allahu caleh wasalam wuxuu ku tilmaamay taasi inay tahay qof sannadkii soomay waayo sannadku waa saddex boqol iyo lixdan maalmood halkana maxaad soontay lix iyo soddon maalmood maalintiiba maxaa u dhigan tahay ya toban maalmood sannadkii waad soontay haddaad bil walbana saddex ka soonto haddana sannad walba maxaa ilaahay tiisa kaga qoran inaad laba sano soontay wixii la odhan jiray hebel waa boqol soon oo soonka maba kala jarana sharciguma ogola laa saama man saama dahar qofka idhaa sanadkao dhan baa soomayaa waxba ma soomin kaas waayo ciidaa ku jira ayaamaa ku jira waxyaalo badan sharcigu ma ogola bal ogow soomamka kaloo dhani soonka way ka culus yihiin haddaad tidhaa maalindhaafaan u soomayaa dee waxa weyaan culays badan baa ku imanaya haddaad tidhaa isnayn iyo khamiis baan soomayaana wiiggii laba maalmood laakiin kana intuu doono ka fudud kana intuu doono ka fudud marka qofkii ama mashquulsan ama ay ku adag tahay waa inuu bishiiba saddex maalmood ka soomo maalmahaasi shardi maaha in laysku xidhiidhiyo laakiin waxa fiican in laysku xidhiidhiyo waxa sii wanaagsan weliba in laga dhigo ayaamulbiid maalmaha qadayaxoodu cad yahay habeennimadkoodu habeenka saddex iyo tobnaadka afar iyo tobnaadka iyo laakiin shardi maaha waayo dadka qaarkii hadday saddexaasi dhaamaan dhaafaan waxaa laga yaaba inuu way ku dhaaftay ma ay dhaafi bishii saddex maalmood un ka soon waxa wanaagsan maalmaha haddaad haleeli weydo maalin xagga horaa iyo maalin xagga dhexaad iyo maalin dambe oo kala fogfog waad helaysaa fadligii xaggii ajarkana bishiiba waad soontay inteed laakiin cunaysay toddoba-iyo labaatan ayaad cunaysay ilaah agtiisana waxaa kaaga qoran inaad bishiiba soontay bal abi hurayra radia allahu tacaala canhu oo xadiiskaynu ku bilownay waxaan u ahaa nin aad u kaftan badan oo lagu yaqaanay kaftanka ayaa qolooyin isagoo socoto ah ayaa wuxuu soo agdegay qolooyin deggan markiiba waxay garteen saaxibu rasuulillaahi sala allahu calai inuu nebiga saaxiibkii yahay sooriya u sameeye nin u diray waxay noogu yeer saxaabiga wuxuu isagoo tukanayuu yimi intuu salaaddii ku jiray buu sugay markuu ka baxay buu idhi cuntaa laguu sameeyeye kaalay sidhi waan soomanay iska soo noqday ninkii qoladiibu kuuhi wuu sooman yahay iyagoo markaa cuntadii ku bilaabay ayuu abu hurayra ka daba yimi markuu arkay bay naxeen maca loo diraa naxay qaar waxay u qaateen inaanu runba sheegayn ninka loo diray uu been sheegay ila wuxuu idhi wuu soomanyey iminkana waa ka yimi oo gacantaa la geliyey bismi illaah deetan ninkii baa naxay wuxuu idhi waxaan ku idhi ninkan waan soomanay ana saa'imun fii tadciif illaah muftirun fii takhfiif illaah marka laga eego xagga ilaahay bal laalaabku ii laalaabay waan soomanay xagga ilaahay fudaydintuu ii fudaydiyena waan afuranay macnaha bisha awalkeedii ayaan saddex ka soomay bisha bilowgeedii saddex baan ka soomay xagga ajarka maxaan ka qoranay ilaahay nin bishiiba soomay xaggan kalena waxaan ka qoranahay nin afuran oo wuxuu helaba xalaala iska cunaya marka waa doqonimo garate bayn odhan karnaa soonka noocani ninkii mashquulsana ama shaqaynaya ama shaqo adag haya waxba yeeli mayso sanadkao buu saa yeeli karaa waa dardaaranka koobaad dardaaranka labaad isaguna waa sahlanyay wa ragcatay duxaa waa labada salaado labada ragcadood ee barqadii aad tukato waana dardaarankii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam waxaa kalooy tahay jidhkaaga intaa leeg xubin walba maalin walba sadaqad baa laga rabaa xubin walba sadaqadaana halkay ku soo ururaysa ee isku soo xooraysaa waxaa weeye inaad labadaa ragcadood tukato xadiidkan imaam muslim soo saarayo ee nebigeenna kariimkii leeya calayhi salaatu wasalaam yusbixu calaa kulli sulama min axadikum sadaqa qof kasta xubin kastuu leeyahay sadaqad baa ku waajibta riwaayad kale waxay odhanaysaa ina allaha khalaqa likulli insaani min bani aadama calaa sittiina waalaaumiati mifsal qofka waxaa loo abuuray saddex xubnood baate qolada loo geeyo biolojiga taqaana waayo warka nebiga sala allahu calayh wasalam ayuunbaa kamakacda ah qof kastaa wuxuu ka kooban yahay saddex xubnood mid walbana waxa laga doonaya sadaqo maalintii maxaa lagaa rabaa saddex boqol iyo lixdan sadaqo subxaana allah wuxuu nebigu yidhi fakullu tasbiixatin sadaqa tasbiixdaa tiraa subxaana allah sadaqad baa loo qoraya wa kullu taxmiidatin sadaqa alxamdu lilaahina sadaqaa laga dhigaya wa kullu takbiiratin sadaqa wa kullu tahliilatin laa ilaaha ila allah sadaqa wa amrun bilmacruuf sadaqa qof aad wanaag fartay wanahyu can munkar sadaqa wayujzi'u min daalika kullihi rakcataani yarkachumaa min adduxaa waxaasoo dhan waxaa kaa gudaya oo kaa bixinaya laba ragcadoodoo tukato intaad saddex boqol iyo lixdan sadaqa raadin layd jidhkaagii oo wada dhammaystiran inuu tukado oo muxuu kaaga gudayaa dee xubnihii waa kuwa wada rukuucaya ee wada sano jooga ee wada sujuudaya sidaasay kaaga dhammaanaysaa waa salaadda dhinac saddexaad marka laga eego waa salaatu alawaabiin dadka toobadkeenka badan salaadoodaaba la yidhaa wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam salaatu alawaabiin xiina tarmudu alfisaal salaadda kuwa toobadkeenka badan ay tukadaani waa xilliga ay nirgaha yari cagagubyoodaan xilligaa dhulku soo diiro barqadii weeye marka salaaddanna waa salaad cajiiba rakacaadkeedu waxay ka kooban yihin labaa ugu yar sideedna waa ugu badan tahay sideed baad tukan kartaa afarna waa tukan kartaa labana waa tukan kartaa lix may soo aroorin ragcatay duxa labaa ugu yar afarna way soo aroortayoo ilaahay baa wuxuu leeyay ya aadam laa tacjasanna min arbaci rakacaatin fii awali الnahaari akfika aakhirahu xadiiska muslim baa soo saaraya axmed ilahay wuxuu leeya ibna aadamow ha ka caajisin afar ragcadood ood maalinta bilowgeeda tukato anigana aakhirkeeda igu daa maalinta aakhirkeeda anaa ku ilaalinayee aduguna maalinta awalkeeda afar ragcadood ha ka caajis haddaad afarta soo qaban weydo labaa kugu filan haddaad jaanis iyo fursad heshay iyo nashaadna sideedaba tuko intaasiba waa soo aroortay iyaduna waa sunnihii sunnatu duxaa ama subxatu duxaa waxaa dardaaranka saddexaad uu yahay oo isagoo aan waxbayna kallifayn oo isna aad u sahlan wa an uutira qabla an anaam witriga inaan tukado inta aanan seexanin witrigu waa qayb ka mida salaatuleylka salaatuleylka mu'miniinta lagu ammaanay ee la yidhi kaanuu qaliila min alleyli maa yahjacuun wa bilasxaari hum yastakfiruun تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون salaatuleylkaa la yidhi mu'miniintu maba seexdaan ama gogashay ka toosaan ama in yar bay ka seexdaan la yidhi ayuu ka mid yihi bal isagaa ugu fadli badan waayo culimmadu waxay ka doodeen witrigu ma waajibba mise waajib maah culimmo ayaa ku tegey inuu waajib yahay laakiin sida xoogga badan inuu yahay sunna mu'akada sunno xoog badan inuu yahay ayaa xoog badan weliba sharafuulmu'min qofka mu'minkaa ah sharaftiisu waxa weeye inuu habeenkii tukado nabigeenna kariimka calayhi salaatu wasalaam waxa uu lahaa jibriil baa ii yimi waxyaala uu ii sheegay waxaa ka mid ahaa cish shi'ta fa innaka mayit nebi maxamedow intaan doonto noolow geeri baad ku haleelaysee waaxbib man shi'ta fa innaka mufaariquh ciddaa doonto jeclow waydun kala tegiyuune oo aakhiro ayaa u kala dhaqaaqaysaan waclam anna sharafa almu'mini qiyaamuhu billeyl waxaad ogaataa sharafta qofka muuminkii inuu salaatuleylka tahay macnaha qofkii salaatuleyl tukadaa waa mu'minun shariif kii tukan waayana waa mu'min laakiin sharaftaa ma gaadhin wa anna cisahu an can innaas cisiga iyo magaciisuna waa inu dadka ka kaaftooman waxba weydiisanin marka witrigu wuxuu ka mid yahay halka ugu muhiimsan salaatuleylka qofkuna hadduu witri tukado waxaa lagu qorayaa inuu yahay kuwa qiyaamuleylka tukanaaya waxaanan ogoon doonnaa waynagii lahayn dardaarankan gebigiisu waa shay aad u sahlan inta ugu yar ayaynu tilmaamaynaa inta ugu yar waa rakca ragcad baa ugu yar waxaana ugu badan axada cashara rakca toban ragcadoodna waa badan yihi ragcadina waa ugu yarta kuma ayaa innaga ka ah, ayaa ragcad haleelayn waa adag tahay nin bal nebiga sal allahu aleh wasalam waxaa ka suga inuu yidhi alwitru rakcatu min aakhir اleyl alwitru rakcatun min aakhir اleyl witrigu waa ragcad keliya oo habeenka akhirkiisa aad tukato amaba awalkiisa aad tukato aakhirkaanu ku fadli badan yahay saynu tilmaami doonno laakiin waxaan uga socdaa tirada ugu yara waa rakca waxay ka sugan tahay ibnu cumar waxay ka sugan tahay abi ayub alansaari waxay ka sugan tahay mucaawiya ibnu abi sufyaan waxay ka sugan tahay ibnu cabbaas bal mucaawiya oo madaxweyne ah ayaa wuxuu soo booqday madiina eh, الnabiy salى اllahu alيه wasalam madiinuu yimi deetana markuu cishaa'igii ka baxay ila waa la wadeegaya madaxweynihii ayuu kacay deetana hal ragcad buu tukaday dad badan baa isqanjiiliya oo dhallinyaro ah oo taabiciinah waana madaxweynihii dhamma salaatuleyl la tukan maayo hal ragcad buu tukaday waanu iska rawaxaya ibnu cabbaas baa loo tegey turjumaan اlqur'aan xabru اlumma sala ka warran ragcad keligo witri ka dhigtaye suu innahu lafaqiih wallaahi waa caalim buu wuxuu fahamsan yahay halka ay wuxuu fahamsan yahay min ayna tu'kalu lkatif meelba meeshay ka muhiimsan tahay ayuu yaqaannaa wuxuu garanayaa intuu maadaama musaafiruu yahay ragcad keliya iska tukado deetana saa ku seexdo bal nebigeennu sal allahu alayh waaalih wasalam markuu safro sunnayaal badan buu ka tegi jiray cibaadaad badan oo sunno ah ayuu ka tegi jiray laakiin labaanu ka tegi jirin witriga kama tegi jirin labada ragcadood ee salaadda subax ka horeeyana sinaba ugama tegi jirin waa sunnayaasha aadka u xooga badan sida imaamu muslim uu soo saaray min xadiisi jaabir bni cabdillaah nebiguna calayhi salaatu wasalaam awalka habeenkii iyo wasadka iyo aakhirkaba wuu witriyeysta macnaha si ummadda aanu ugu adkaynin witrigiisu wuxuu ahaa awal leyl macnaha cishaayi ka bacdi wasad alleyl habeenka bartankiisana wuu witriyeyst waxaa kaloo witriyaystay min aakhir اleyl habeenka gebagabadiisiina waa uu witriyaystay wantahaa witruhu ila اsaxar witriga nebiguna wuxuu ku gebagaboobay suxuurta ma dhaafin de xilligaa waagii baa baryaya meel ka dambaysoo loo riixaana ma jirto marka ilaahay diinta ma cidhiidhiyin tira waxaynu nidhi ragcad baa ugu yar soo saddex shan toddoba sagaal koobiyo intuba waa soo arooreen bal qaabab cajiibay u soo arooreen waxaa u soo aroortay ragcaddu waa ragcad keliya saddexda in labana dhinac loo jaro midna gooni loo jaro maya in saddexdaba laysku xidhiidhiyo oo atixiyaad keliya laga dhexaysi markay shanta tahay in afarna gooni loo jaro midna gooni iyo in shantaba la xidhiidhiyo oo atixiyaad keliya tad shantaba tukato aad ka ugu dambaysun fadhiisato toddobada inaad xidhiidhiso sagaalka inaad xidhiidhiso inta koob iyo tobanka inaad xidhiidhiso inta waa soo arooreen marka wax lagugu cidhiidhiyo ma jiraan laakiin waxaa isweyddiin leh maxaa xagga hore loogu oggolaaday abi hurayra iyo labada saxaabiye kale shaykhulislaam ibnu taymiya ayaa ka warramay waxau yidhi rubbama liannahu kaana mashquulan fii mudaarasati alxadiidi fi lleyl fakhaafa an yanaama can milihi waxaa laga yaabaa inuu xadiidka ku mashquulsanaa iyo cilmiga abi hurayra u akhriyay abidardana howlo kale ku mashquulsanaa iyo abidar deetana la yidhi bilay soo kici waayaan ama ay toosi waayaan aakhiruleylka deetana horey ka sii qaadanayaan macnaha noocaasana waxaa ku yimi xadiis jaabir uu warinaayo imaamu nawowina uu ku keenay sharxu saxiixi muslim wuxuu nebigeennu leeyahy calayhi salaatu wasalaam waana kaynu leenahay innaguna aynu u fiirsanno man khaafa anlaa yaquuma min aakhiri اleyl falyuutir awala war qofkii ka baqanaya inuu aakhirka habeenkii kici waayow marka hore iska sii witriyayso qof baa qardaysan safar ka soo galay shaqo culus maanta hayey haye hadduu doono qaybta hore xanuunsanayey wuxuu sogayay inaanu hadhow aakhirka kacayn marka hore iska sii witriyaysto ragcad ama saddex wuxuu tukan karo ha ka sii gaadhsiiyo waman tamica an yaquuma min aakhiri اlleyli falyuutir min aakhiri اlleyl faina salaata aakhiri اlleyli mashhuuda qofkii heli kara ee hunguri ka hayo inuu habeenka gebagabada tukadowna halkaasaa kuu fadli badan maxaa yeelay salaadda aakhirka habeenkii la tukadaa waa mashhuuda malaa'igtaa soo xaadirta xilligu waa xilli xilliga ka qaalisan marka kaa dambeba tuko dadki maxay u qaybsamayaanu waxaan meesha leekayn qof aan shaqaba ku lahayn witri shaqaba ku lahayn witri bal saxaabadu way ashkatayn jireen waana la canaanan jiray nebigaa nin loo sheegay calayhi salaatu wasalaam waxaa nebi allow hebel wuu seexday ilaa waaguu baryaayo wuu hurday deetay wuxuu uhi daaka rajulun baala shayطaanu fii udunay kaasi waxa weeye nin haydaanku labada dhagoodba kaga kaajay imaam اlqurdubi fi اlmufhim fii sharxi muslim waxa uu yidhi waa kaadi dhaba ma aha wax kale waa kaadi lafteed ha odhanin dee markuu soo tooso muf dareemayo umuuraha shaydaanka cidima ma dareento waaba caalam kaloo inaga duwan weeye isagii baynaan arkayn kaadidiisana arki waa kii qofka laydhi wuu ku kaajay waa kii sunnaha ka seexday balka salaadda subax ka seexday ee aan salaada subaxjadolkaba ugu jirin ama barqada soo kacaya ama maalintuu labiyo tobanka soo kaca u haysta inuu soo kallahay mid baa laga sheegaya heblaayoy aroorta waan kallahayaa labiyo tobankay toos ya ninkaas wuu kallahaya ogow subxaan allah marka kaana maxaa la odhan doonaa kaadi waa dhaafaya warkiisu shaydaanku suuli buu ka dhiganaya subxaan allah marka waa la ashkatayn jiray qof iska seexdo duma uun munaafiqaaba lagu sheegay inuu yidhi inuu yahay jiifatun billeyl ximaarun binnahaar nebigu sal l slam wuxuu ku dhaliilay munaafiqa maalintiina waa dameer dameer ka xoog weyn adduunka siduu u ordayo uu shaqaynaayo habeenkiina waa jiifa waa bakhti uu dumaya uu fuuraya muuminku caynkaa maah marka wuxuunbaa habeenkii salaada ragcadna allaha ka yeele qaa'imaddaa waa in lagugu daro qaaimada waa inaad ku jirto iyo liiska waa inaad ku soo baxdo hebel wuxuu ku jiraa dadka habeenkii tukada bal nebigu wuxuu gaadhsiiyey calayhi salaatu wasalaam ninka laba ragcadood habeenkii tukada islaantana yidhaa laba ragcadood tuko reerkaa dhan waxaa lagu qoraa addaakiruuna allaha kaiira wadaakiraat adaba laba ragcadood kuwa ilaahay aadka u xusa ayaa lagu qorayaa arrinku wax sahlan ma bal wuxuu odhan jiray cabdilaahi bni cumar farriin buu u soo diray soo wareegaysa xabsu umar iyo walaashiya nicma rajulu cabdullaah low kaana yaquumu min alleyl cabdulahi bni cumar salaatuleyl badan baanu tukan jirin riyuu ku riyooday naxdin leh jahanamo la dulgeeyey oo haddana laga badbaadiyey deetana wuxuu u sheegay walaashii nebigu wuxuu yidhi sal allahu caleh wasalam ninkaa cabdulaahi nin buu ahaan lahaa hadduu habeenkii tukanaayo dabeetna lamaba arag cabdilaahi oo habeenkii wada hurdee salaatuleyl buu isugu bixin jiray marka baarak allah fiikum waxaynu ku soo gebagabaynaynaa labadii saxaabiye qaaliga ahaa ee ummadda islaamkaba hormuudka u ahaa nebigana sal allahu caleh wasalam labadiisa gacmood u ahaa abi bakrin wa cumar ayuu nebigu waraysanayaa sala allahu caleh wasalam muxuu ka waraysanayaa intay xoola foofiyeen maah inta jeebka ugu jirta lacag maah wuxuu ka waraysanayaa habeenkiisa u cibaadaystaan wuxuu udhi yaa abaa bakrin ayna tuutir mataa tuutir goormaad wiitriyaysataa markaasuu hi yaa rasuul min awal leyl anugu rasuul allow habeenka awalkiisa qaybtaa hore intaan la seexanin ayaan witrigayga dhammaystaa iyo wixii salaatuleyla raaci karaa cumarna wuu weydiiyey cumaroo adiguna goormaad witriyaysataa cumarna wuxuu uhi min aakhiri leyl waan u soo toosaayo habeenka qaybta dambe ayaan u kacaa halkaa waxaa ku jira sunno ah in layswaraysan karo rebel horta wax sunna ah ma soontaa ma salaad ma tukantaa sunno ah salaatuleylkaaga ka waran in layska waraysan karo bidca maa waa in laska waraystaayo kii gaabiyana la dhiirigeliyaa kii e, dadaalayana lasii maarta lagu bogaadiyaa waay nebigu waa ka waraysanaya sal allahu caleh wuxuu ku yidhi abubakar waxa uu ku yidhi akhadta bilxasmi abubakaroo awalka habeenkii baad qaadatay adugu tawaabushi baad qaadatay waa sii intaad hadhow odhan lahayd waan toos waayeyo way la tagtay iyo tabaabushaa waad sii diyaargarowday alxasm waa tabaabushihii go'aan baad yeelatayoo waad ku sii tala gashay cumarna wuxuu ku uhi akhadta bilquwa ile qawiyin buu haysna adna awooddii baad qaadatayoo inaad nafta soo toosiso ood hurdada ka soo kicisa waa quwa adiguna xaggii awoodda ayaad martay bal axaadiis kale waxay tilmaantay inuu nabigu soo marayba labadoodaba in isku xilli ahayd iyo inay xilli ahayd axaadiistu may sheegin wuxuu arkay abubakaroo hoos qur-aanka habeenkii u ariyaya hoos buu akhriyaya cumarna wuu kaga dayaaminaya xoog buu akhriyaya dabeetna wuxuu idhi yaa bakrin eh, irfac minhu qaliilan in yar koru qaad codkaaga cumarna wuxuu ku yidhi codka hoosu dhig adiguna intii badneedee aadka u akhriyaysay hoos uga dhig markaa waxay noqonaysaa bayna almukhaafatati waljahri gebagabadu waxay tahay walaalayaal dardaarankaa nebigu siiye saxaabada keligood muu odhan idinkaa koota ku haysta idinkaa keligiinla mu odhanin waynu lan leenay haddaynu cibaado ka sii badan awoodi weynay bishii saddex maalmood toddobiyo labaatanka kalena nicmada ilaahay aad iska wadato habeenkii inaad ragcad keliya ka tukato oo awalka iyo inaad barqadii ila waqti dheer baa udhexeeya salaadda subax iyo duurka si aanadu qaflad badan ugu dhicin inaad barqadii wax yar wakhtigaaga ka goyso waa dardaaran aad u qaaliya ilaahay waxaynu ka baryaynaa allah hayna waafajiyo ilaahay hayna waafajiyo hana inaga aqbalo wixii dembena allah inaga dhaafo wsal اllahu wslm calى nabiyina muxamed subxaanaka allahuma bxamdika